alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray baabkii ku saabsanaa baabu fadli adaan adaanka fadligiisaynu ku soo jirray xadiidka kun iyo shan iyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo afar iyo konton wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida samictum annida'a faquluu kama yaquul mu'adin rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa samictum annidaa'a haddaa adaanka maqashaan faquuluu waxaad tidhaahdaan kamaa yaquulu mu'adin siduu mu'adinku odhanaayo si la mida qawlan ka qawli lmu'adin yacnii odhaah la mida odhaahdu mu'adinku leeyahoo kale idinkuna dhaha muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka waxaa laga qaadanayaa inay markaa ee adaankii la ajiibaayo oo laga daba odhanayo inta uu yidhaahdo laga daba odhanayo waxaa laga reebayaa un saynu soo sheegnay xayi cala alsalaah iyo xayi cala alfalaax oo la odhanayo laa xawla walaa quwata ila billaah ayaa laga reebaya inta kale inta uu yidhi baa laga daba odhanaya saas yadaa weeye faquuluu kamaa yaquulu mu'adin waa amar jamaahirta culammadu waxay leeyihiin waajib ma aha ee waxay yidhahdeen waa sunne saasaa jamaahirta culammadu ku tageen laakiin daa'ifa min ahli ilcilmi waxay yidhaahdeen amar baa soo arooray amarkaa waxaannu ka qaadanaynaa wujuub waayo asal waxa waa amarku hadduu soo arooro wax ka leexiye aan la helin in waajibnimo lagu xambaaro alamru yaqtadi alwujuub marka daa'ifa min ahli ilcilmi baa wujuubka ku xambaaray laakiin akarka culammadu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa sunnanimaa looga jeeda sunnanima ayaa looga jeeda saasay marka akarka culammadu ay yidhaahdeen markaas sida axwadka ahi waa inaan laga tegin in lagu dadaalo ka warrama shardi baa xadiidka ku sugan idaa samictum nidaa adaankiina waa kala dadnambaynayaa isku wakhti addimi maayaan kanba addimaya markuu dhammeeyaa laga yaaba mid kale inuu markaa bilaabo marka uu dhexda kaga jiraa laga yaaba mid kale inuu bilaabo markuu dhammeeyaa laga yaaba mid kale inuu bilaabo adaankii xoogaa waa kala duduwan yahay waxaa laga yaabaa adaamo kala duwan inuu maqlaa suuragal ah mid walba ma ajiibaya taa culammadu waxaway laba qowl bay ka leeyihiin laakiin cala kulli xaal hadduu ka hore ajiibo oo salaad keliya ay tahay loo addimaayo kollay waa iska qariib yacni masaladana waxa weeyaan kolley culammada qaarkoodoo yidhi maadaama shardi uu ku soo arooray waa in mid walba la ajiibaa idaa samictum annidaa'a oo waxa weeye jawaabu shardi waxay ku soo noqnoqonaysaa yacni shardiga soo noqnoqodka uu soo noqnoqdo markaasoo soo garanay salaad walba inuu soo noqonayo amarkani haddaad duhurkii ajiibto haddana casarkii loo addimay inaad ajiibayso haddana markaa maqhribkii loo addimay inaad ajiibayso sidaa u wad madal xayaa salaad walba laakiin salaaddii keli ahayd haddii markaysaga intaasu mu'adinoo kala duwan adaankoodii uu maqlaayo in layaa ruux walba ha ajiibo yacnii laa yakhluu min nadar nadar kama madhna taas yacni dayma ku sugan yacni xooya ishkaal ayaa noocan ma ay leedahay marka mikrofoonna dhaadheerna waa jiraan oo cod dheer oo yacni markiisa aad loo maqlayo waagii hore taasina waxba ma jiri jirin marka masaajiddana iskuma yidha jirin marka calaa kulli xaal kollay in marka salaad walba uu ajiibaayo ayuu marka xadiisku daahir ku yahay laakiin haddii waxa weeye marka la yidhaahdo toban masjid ama labaatan masjid buu marka adaankoodii maqlayaa mid walba waa inuu ajiibaa yacni mid walba si ay yidhaahdaa yacni waxa weeyaan waa qowl xoogaa baciida ah kulli xadiidka kun iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo konton wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalama qaal man qaala xiina yasmacu nnida'a allaahumma raba hadihi addacwati attaamma man qaala ku kastoo yidhaahda xiina yasmacu nidaa goortu adaanka maqlo addimaadda goortu maqlo yeedhitaanka salaadda loo yeedhaayo goortuu maqlo kii yidhaahda allaahumma yaa allaahu allaahow rabba haadihi dacwati taamma dacwadan dhammayska tiranee tan ah ka u saaxiibka ahow waasalaati alqaa'ima salaaddan joogtee xilligeedii joogana ka u saaxiibka ahow aati muxammadan alwasiilata waalfadiila aati sii muxammadan nebi muxammed calayhi asalaatu wassalaam alwasiilata darajadii korraysay ee dhowaanshaha uu kuu dhowaanayay ah oo aqrabu mansilah darajo lagugu soo dhowaado darajada kuugu dhow oo wasiilo asii waalfadiilata mudnaansho khalqiga kale oo dhan uu ka mudan yahay oo ka fadilan yahayna sii alfadiilata cala saa'ir alkhalqi wabacathu ilaahu soo saar nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam maqaaman maxmuudan ay fii maqaamin maxmuudin makaanu joog la mahadiyo ilaahu ka soo bixi ama wabcah eh, la tadmiiniyo bimacnaa acti ilaahay ilaahayow ka soo saar wa acti sii maqaaman maxmuudan meel waxa weeye la joogsado oo maxmuudan wanaagsan oo la mahadiyo ilaahayow sii alladii wacadtah waxaad siisaa alladii wacadtahu kii aad u ballanqaaday almaqaam aladii wacadtahu maqaamkii aad u ballanqaaday ilaahu sii xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama waxaa u waajibta shafaacadayda u waajibta maalinta qiyaame ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiska xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ducada loogu ducaynayo nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye la addimo taasna waxaa lagu ducaynayaa sida xadiiskii hore aynu ku soo aragnay marka la ajiibo dabadeed nebigana lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam dabadeed baa markaa ducadan lagu ducaynaya lafdigeeduna wuxuu yahay allahuma raba hadihi اdacwati اtaamma wاsalaati alqaa'ima aati muxammadan ilwasiilata walfadiilata wabcadhu maqaaman maxmuudan aladii wacadta zawaa'id waa soo aroortay lagu daraayo wa darajata rafiicata iyo yacni markaa rabba xaqi hadihi اdacwati اtaamma xaqii lagu darayo iyo yacni marka alfaada saase lakiin alfaaddaasi ma sugnaa wa darajata arafiica ziyaadada lagu ziyaadinayaa darajada korraysa ducada kuma sugna waa daciifa wakadalika lafdatu xaq oo lagu kordhinaya iyaduna waxay tahay waa daciifa innaka laa tukhlifu almiicaad taas culamada qaar baa soo dhoweeyey laakiin sida qawiga fiican waa inaan markaa lagu darayn yacnii sanadka ayaa kolley wax ku jira laakiin bacdu ahlicilmi oo yar quweeya jira oo yidhi waa lagu darayaa innaka laa tukhlifu almiicaad laakiin sida markaa albaani iyo culamo kale ay mareen waa in ay marka aynay sugnayn lafteedu marka intaa saxiixa ku soo aroortay ee la hubo intaa ku duce waxaana markaa ilaahay lagu baryaya isimkiisa allah yo rabbi ya allaahuma rabba hadihi adacwati ataamma wasalaati alqaa'ima yacni ka u rabbiga ah bimacnaa u saaxiibka ah yeedhitaankan dhammayska tiran waxaa loo jeedaa yacni aan nuqsaanta lahayn oo dacwada tawxiidku waxa weeye waa dacwa taamma oo shahaadateynka ka mida waxa lagu yeedhaayo oo adaanka ku sugan takbiirta ka mida wahaakada marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilahay waxaa looga baryayaa wasiilo iyo fadiilo iyo maqaam maxmuuda in laga soo saaro maqaamka maxmuudkaana waxaa loo jeedaa alshafaacatu alcudmaa shafaacadii weynaanshaha badnayd baa looga jeeda casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda aladii wacadtahu waxaa looga jeedaa aayaddaas eh, ku soo aroortay casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda eh, wuxuu mudan yahay rabbigaa inuu kaa soo saaro maqaam maxmuuda ama maqaam maxmuuda ku siiyo ayuu rabbigaa mudan yahay marka ballanqaadkana taasaa looga jeedaa ilahay waa u ballanqaaday marka ballanqaadkii uu ilaahay u ballanqaaday inuu u fuliyo eh, ayaa marka ilaahay looga baryaya marka ummaddii waxaa ugu sugnaanaysaa ducada ay ducaynayaan ee nebiga u ducaynayaan fadiilo iyo ajar bay ku helayaan nebigana kamaal bay usii kordhinayse kamaal bay u kordhinayse saas yadaa weeye maqaamka maxmuudkaa loogama jeedo yacni carshigu ku fadhiisinayaa daliil male taas waxaa jira markaa asar laga soo wariyey mujaahid oo odhanaaya maqaamka maxmuudka waxaa looga jeedaa inuu ilaahay carshiga ku fadhiisinayo axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam waxay ku fasireen in looga jeedo shafaacatu alcudmaa intaa looga jeedo ashafaacatu alcudmaa in looga jeedo saasay ku fasireen marka sidaa axaadiistu ku fasirtay waa in lagu fasiraa laakiin tan kale marka waxa weeye mujaahiduun isagu sheegay aynan xadiis nebi iyo qowl saxaabi midnaba aynan u haynin inuu aayadda ku fasiro iska goyno ma aha maqaamka maxamuudka waxaa looga jeeda ashafaacatu alcudmaa xadiidka kun iyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lixiyo konton wacan sacdi bni abi waqaas radi allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal man qaala xiina yasmacu lmu'adina ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu wa ana muxammadan cabduh rasuuluh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man qaala ku kastoo yidhaahda xiina yasmacu almu'adina goortuu mu'adinka maqlo yacni adaankiisa maqlo xiina yasmacu almu'adina ay adaana almu'adini ashhadu an laa ilaaha ila allaahu yidhaahda waxaan qirayaa annahu shaaniye laa ilaaha ila allaahu mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane waxaa uluuhiyada xaqii allah u sugnaatay waxdahu xaalu allah keligii yahay munfaridan laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn ayaa uluuhiyada xaqii u sugnaatay wa anna muxammadan qirana in nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam cabduhu uu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulka ilaahay uu yahay sidaa qira radiitu billaahi rabban yacni sidaa yidhaahda saasaan qirayaa yidhaahdaa radiitu billaahi rabban wa bimuxammadin rasuulan wa bilislaami diinan weliba ku dara radiitu billaahi ilaahay baan ku raali noqday rabban xaaluu rabbi yahay rabban waa xaal waana xaala laazima xaalo laazima a ah oo ilaahay mar walba rabban waa ahaa waana yahay waana ahaan doonaa azalan wa abadan maruu ka baxayaa ma jirto sidaas noocaasoo kale xaala laazima la yidhaha waa xaalo laazimo oo joogtaah allaahu akbaru kabiira allah baa weyn kabiira xaal uu yacni weyn yahay marka kabiiran waa xaal waana xaala laazima waa saas wakada waxdahu iyo laa shariika lahuna waa xaala laazima mid walba xaala raditu billaahi allah baan ku raali noqday rabban xaalu allah rabbi yahay aan ku raali noqday wa bimuxammadin muxamed baan ku raali noqday rasuulan xaaluu rasuul yahay waa sidoo kale waa xaali laazima oo markii rasuul laga dhigay laga bilaabo ila alabad buu rasuul yahay xayan wa meytan wa bilislaami islaamkaan ku raali noqday diinan xaaluu diin yahay waa saasoo kale wey gufira lahu dembuh intaa hadduu yidhaahdo waxaa loo dhaafaa dembigiisaa loo dhaafaa dembigiisii waa laga dhaafaa dunuubtiisii rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey xadiiska xadiiskana wuxuu tilmaamayaa mu'adinku markuu addimaayo in la odhanaayo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu wa anna muxamadan cabduhu warasuuluh raditu billaahi rabban wa bimuxammadin rasuulan wa bilislaami diina sidaa in la odhanaayo oo waxa weeye marka uu dhammeeyo insaa la odhanaayo waxaa kaloo soo aroortay raditu billaahi rabban in waxa weeye dhexda laga yidhaahdo markuu shahaadatayn ka yidhaahdo in la yidhaha raditu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin rasuula yacni saas in la yidhahdo saddexdanna waxay ku saabsan yihiin waa alusuul halaaa waa saddexda asal ee qofka la weydiinaayo qabriga masaa'il qabri man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka ama wamaa kunta taquulu fii hada arajul alusuul halaaa waa saddexdii asal saddex asaloo kale ah almursilu waalmursalu waalrisaala kii rasuullada soo dirayoo allaah ah rasuulkuu soo diray almursal alrisaala oo diinku la soo diraya waa saddexda asal wey saddexda asal dee adillo kala duwan baa ku soo aroortay marka fadiilo khaasay leedahay sidaas aawoodee adkaaru sabax walmasaa bay ku jirtaa ruuxu saddex goor yidhaahdo radiitu billaahi rabban wabilislaami diina wabimuxammadin rasuula wa fii lafdi nabiya sidaa inuu yidhaahdaa waxay ka mid tahay adkaaru sabax walmasaa wakhtiga adaankana in la yidhahdo saasay u soo aroortay xadiiskii muslimna muxuu sheegay daaqa طacma aliimaani man radiya billahi rabban wbilislaami diinan wabimuxammadin rasuula marka waxaa laga qaadanaya adkaarta hadduu yidhaahdo inuu eh, dembidhaaf ku helayo oo dembigiisa la dhaafayo jumhuurku waxay leeyihiin addunuub asakaa'ir ayaa laga dhaafaya wa fadlullaahi waasic ilaahayna fadligiisu waa ballaaran yahay fadliga ilaahay waa waasic kun iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo konton wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam adducaau laa yuraddu bayna aladaani waliqaama rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam adducaau ducada laa yuraddu lama celiyo bayna aladaani waliqaama addimaadda iyo qiimista dhexdooda ducada lagu ducaysto lama celiyo rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey waqaala xadiisun xasan waxaanu ihi xadiis xasana weeye marka waxaa laga qaadanayaa inay mustaxab tahay oo la jeclaysanayo wakhtigaa in la ducaysto adaanka iyo iqaamada u dhexaysa xadiidkuna kolley wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay ma isku quwaynaayo markaa saas awadeed waa sugan yihin ducadan hore lagu ducaynaya allahuma rabba hadihi dacwati ataama wasalaati alqaa'ima gacmaha ma la rafcinaya jawaabtu waxay tahay arrin soo noqnoqonaya weeye lamana soo naqlin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu inay gacmaha rafcin jireen lama soo rarin marka hore gacmaha in sare loo qaado sare loo taagaa waxay ka mid tahay aadaabta ducaday ka mid tahy laakiin waxaa jirta axwaal nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gacmaha taagoo sare u qaaday dacawaadka uu ducaysanaayo iyo axwaal aanu sare u qaadinoo gacmaha rafcinin salaadda gudaheedoo kale ducada lagu ducaysanaya haddaynay qunuud ahayn nebigu gacmaha ma rafcin ila ducooyin baa ku jira yacni fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya ducaa lagu ducaystaa hal yurfac maya lama rafcinayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kama soo aroorin inuu rafcin jiray qabla asalaam ducada waa layna amray inuu ducaysanno suma liyatakhayyar min adducaa'i acjabahu ilayh ma la rafcinayaa gacmaha jawaabtu waa maya waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagama hayo hadduu wakhtigaa rafcin jirayna waa la soo rari lahaa lamana soo rarin lamana soo rarin marka salaadda laga baxo lafteeda yacnii ducooyin la odhanayaa jira astakfirullah astaqfirullah astakfirullah waa duco haddana wax rafcii ma soo aroorin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha markuu ka baxo inuu gacmaha rafcin jiray ducaagu gacmaha rafcinayo gacmaha sare u qaadayo inuu ku ducayn jiray walow fardiba ha u ducaystee mid nebiga laga hayo maaha calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed markii nebigu aanu rafcin jirin ay ka sugan tahay inaanu wakhtigaa rafcin jirin wakhtigaasna uu yahay wax soo noqnoqonayey waxaa laga qaadanayaa inayna sunno ahay in la rafciyaa wakhtigii ay soo aroortay nebigu inuu rafcin jirayna in la rafciyo gacmaha sare loo qaadaa sunnay noqonaysa hadday istisqaagii tahay hadday ducada safe iyo marwe lagu ducaysanayo tahay hadday ducada jamaraadka qaarkood lagu ducaysanayo tahay jamratu suqra iyo jamratulwusta hadday tahay waxa weye musdelifo ducada lagu ducaysanaayo hadday tahay carafa ducada lagu ducaysanaayo yacni kullu dalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka sugantay inuu rafciye hadday tahay ducada marka istisqaaga walow mimbarkaba ka duceeyo ama salaatu salaatulistisqaa dabadeed ha duceeyo waa rafcin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo gacmahaasa lagu qaadi jira kullu daalika waxaa la odhanaya waa sunna in la rafciya shaygu haddaanu labadaa nooc midnama ahayn noocii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gacmaha rafciyey iyo noocii gacmaha aanu rafcinin labada nooc midnaba aanu ahayn shay soo noqnoqonayana aan ahayn qofkii xaalad baa ku timi ama markaysaa kurba ama wax la mida ama xaaje uu duca u baahan yahay dabeedna markaasu wuxuu doonay wakhtigan inuu ducaysto xaaladda caynkaasa ma rafcinaya haa waayo aadaabta ducaday ka mid tahay waxa weeye sunno gaaro wakhtigan ku soo aroorina ma jiro in allaha yastaxii min cabdihi ida rafaca ilayhi yadayhi an yuruddahumaa sifraa marka waxay ka mid tahay marka aadaabta ducada marka waa rafcinaya gacmuhu sare u qaadayaa sidaas ayuu markaa ku ducaysanaya calaa kulli xaal ducadan marka wasiilada nebiga loogu ducaynayaa waa shay soo noqnoqonayey oo dee adaan kastaba markaa dhacayay weeye hadday jiri lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu rafcin jiray ya saxaabadu waa soo guurin lahayd marka dee waxaway nebigi iyo saxaabadiisu inayna rafcin jirin bay ku tusinaysaa waa shaygu hadduu cadam yahay dee lama soo naqliyo laakiin shayga wujuudiga waa loo fiirsadaa waa la soo naqliyaa marka waxay ku tusinaysaa daahir ku tahay inaanu rafcin jirin marka tan noocaasoo kale in la rafciyaa waxay noqonaysaa mar hadday tahay shay joogto oo soo noqnoqonaayey wax rafciyana marnaba aan la soo naqlin xaraf arrinkaa ku saabsan waxay kutusinaysaa sunnadu inaynay ahayn in la rafciyo ee la rafcin ay noqonaysa sunnadu baabka boqol iyo toddobiyo siddeetan baabu fadli salawaat salaadaha fadligooda ayuu u baab yahay salaadaha faralka iyo fadligooda qaala allahu tacaala allah waxau yidhi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay reebaysaa waxa foosha xun dembiyada sii foosha xun walmunkar iyo dembi oo dhan munkarku waa shay kastoo shareecadu diiday ayaa munkar la odhanaya ha weynaado ama ha yaraado bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa salaadda haddii si wanaagsan loola yimaado qofka iimaankiisii baa xoog yeelanaya iimaankiisi markuu xoog yeeshana xumaantii buu iska daynayaa xumaantii ayuu iska daynayaa marka qof walbana salaaddu kama reebto oo qofkii salaadda wanaajiyo si wanaagsan ula yimaada ayaa salaaddu ka reebaysaa xumaanta oo iimaankiisina ku xoog yeelanaya laakiin qofkii aan salaadda wanaajin oo si wanaagsan ula imanin isagu waxaa dhici karta isagoo salaaddiina tukanaya xumaantiina inuu la yimaado oo labada isku wado laakiin marka ay salaaddu reebaysaa xumaanta waa marka qofku uu si wanaagsan salaadda ula yimaado oo salaaddii si fiican u wanaajiyo markaasaa salaaddu ka reebaysaa xumaantii oo xumaantii iska daynayaa inuu salaaddii markaa ku dadaalay daraaddeed baa waxay u sababaysaa inuu xumaantii ka reebtoomo xadiidka kun iyo sagaaliyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abu hurayra wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan markaa maqlay xaalu odhanaayo ara'aytum low anna nahran bibaabi axadikum yaktasilu minhu kula yowmin khamsa maraatin hal yabqa min daranihi shay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'aytum iga warrama low anna nahran haddii markaa webi ama durdur bibaabi axadikum albaabka midkiinuu ku sugan yahay yaktasilu minhu yaqhtasilu xaal uu maydhanaayo axadku minhu webiga ka maydhanayo kula yowmin khamsa maraat maalin kasta wuxuu ka maydhanayaa shan goor buu ka maydhanayaa waxaa bannaan inaad nahran ka sifayso aad tidhaahdo webigaasoo yaqhtasilu minhu uu ka maydhanaayo ay huwa axadku minhu webiga ka maydhanayo biyihiis kula yowmin maalin kasta khamsa maraatin shan goor uu ka maydhanayo hal yabqaa min daranihi shay miyuu kaga hadhayaa min daranihi wasakhdiisii wasakhdiisiiyo shay-un wax miyay kaga baaqi noqonayaan oo kaga hadhayaan qaaluu waxay yidhaahdeen laa yabqa min daranihi shay yacni kagama hadhayo wasakhdiisii wax kaga hadhayaa ma jiro daranku waxa weeye uskaga wiy qaaluu waxay yidhahdeen laa yabqa min daranihi shay uskagiisii wax kaga hadhayaa ma jiro hadduu shan goor maalintii maydho oo si fiican u maydho dee uska ku hadhi maayo qaala fadalika milu salawaati alkhams taasi waxay la mid tahay salaadaha shantaa ah bay la mid tahay yamxu allaahu bihinna alkhataayaa ilaahay wuxuu ku masaxayaa ku tirtirayaa bihinna salaadaha sababtooda alkhataaya dembiyada ayuu markaa ku masaxayaa qofka kaga tirtiraya muttafaqun calayhi bukhaari bukhaariiyo muslim baa isku waafaqeen xadiidkan wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay salaadaha shanta ahi inay tahay dembiyadii ruuxa inay ka daadinayso waxaynay soo gelaysaa eh, xasanaadkii dembiyada daadinaya ina alxasanaati yudhibna sayi'aat marka maadaama salaaddu fadli badan tahay yacni waxa weeye dembiyadii waa ka daadinaysaa waa ka masaxaysaa culammada markaa jamaahiirtuna waxay yidhahdeen dembiyada ka daadinaysaa waa dembiyada sakaa'irta weeye waa sakaa'iru dunuubka dembiyada yareer weeye amaa dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ahi waxay u baahan yihiin laabudda min tawba towbad bay u baahan yihiin la toobad keeno ayay u baahan yihiin laakiin dembiyada sakaa'irta ah xasanaadka lala yimaadaa lagu dhaafayaa kabaa'irta in laga dheeraadaa lagu dhaafayaa ashyaada noocaasoo dhan baa lagu dhaafayaa taasina waxay ka mid tahay min fadli illaahi calaa cibaadih fadligu ilaahay addoommadiisa ku galladaystay ee faraha badan leh ayay taasina ka mid tahay marka waxaa laga qaadanayaa salaadaha shanta in lagu dadaalo ayaa markaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo konton wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam mathalu asalawaati alkhamsi ka mathali nahrin khamrin jaarin cala baabi axadikum rasuulku waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam mahalu salawaati alkhamsi salaadaha shantaa tusaalahoodu ka mahali nahrin waa sidii webi markaa tusaalihiisoo kale weeye webigaasoo khamrin biyo badan oo biyaha markaa faraha badan lee qofka qarinaya khamri la yidhahdaa yacni waxa way ka mid tahay erayadii muhallahaadka la nadmin jiray bay markaa ka mid ahayd marka khamri iyo khimri iyo khumri macaanideeduna isku khilaafayso xarakadu inay kala duwanaato khamri waa biyaha faraha badan lee qofka qarinaya ee liqaayo ayaa waxa la maaun hamrun humrunna waxaa la yidhaahdaa rajulun humrun marka la yidhahdo nin jaahil ah oo dee aan waxba garanayn isagana humrun baa la odhanaya marka qaynka la gudo himrinna waxaa la odhanayaa fii qalbihi himrun xiqdi baa qalbigiisa ku sugan marka la hoos dhigana waxay noqonaysaa xiqdi inay la macno tahay himrun waa ka xiqdin wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba isku mid bay marka ka yihiin ka masali nahrin sidii webi ayuu markaa la tusaale yahay webigaasoo khamrin biyo badan oo biyuhu markaa qofka ay liqayaan qarinayaan webigaasoo jaarin soconaya calaa baabi axadikum albaabka midkiin maraya oo soconaya yacnii hortiisa markaa webi mara oo karu ka dhigan yahi yacni meel fog wuxuu qabanaya maaha yaqhtasilu minhu kula yowmin khamsa maraat webigaasoo yakhtasilu minhu uu ka maydhanaayo shakhsigu sida fiicani waa in laga sifeeyo nahriga laga sifeeyo webigaasoo yakhtasilu minhu in nahriga laga xaaleeyaana waa dhici kartaayo dee nahrigii waxa weeye hadda yacni markaa waa la sifeeyey oo takhasus buu haystaa yakhtasilu minhu xaalu webigaa ka maydhanaya ama webigaasoo yakhtasilu minhu uu ka maydhanaayo qofkii midkiin ka maydhanaayo kula yowmin maalin kasta khamsa maraatin shan goor uu ka maydhanayo saasoo kale ayuu markaa la mid tahay salaadaha shanta ahi oo sidaan markaa maydhashadaa shanta goor ah ee biyaha faraha badan le lagu maydhanayaa uskaga aynay u reebayn ayaa markaa salaadaha shanta ana haddii la ilaaliyo wax dembiya qofka aynay ugu reebayn waxaa laisku shabbahayaa biyahan iyo salaadaha laysku shabbahayaa ya biyahan faraha badan le lagu maydhanayo iyo salaadaha shantaaba la ysku shabbahaya uskaga iyo dembiyadana waa la ysku shabbahaya uskaga iyo dembiyadana waa la ysku shabbahaya oo dembiyadu waxay ka dhigayiin uskagoo kale ka dhigayiin markaa sidaa biyaha badani qofka u xalayaan ee uu aada ugu maydhanayaa ee ayaa markaa salaadaha shantiina dembiyada ay uga xalayaan oo uga dhammaynayaan marka jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin waa dembiyada sakhaa'irta kuwa ka maydhayaan inkastoo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen yani marka kabaa'irta lafteedu waa soo geli kartaa calaa kulli xaal culamada jamaahiirta waxay deliishanayaan xadiiska inoo soo socda xadiis abi hurayra maa lam tuqsha alkabaa'ir xadiiskaas ayay markaa deliishanayaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay fadiilo la kordhiya lagu xambaaraya oo markii hore xukunku saa ahaa markii dambana yani waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam wax loo siyaadiyo loogu daray baanu ku xambaaraynaa bay yidhaahdeen iyagoo markaa dembiyadii ugu waaweynaa ay saaran yihiin qofkii ou xambaarsan yahay oo uskagii dembiyadaasi iyo markaa waxaweeye wasakhdoodii ay dhibayso in lagu shabaho midaan xabad markaysa markaa uskagii ku hadhin ya wax wasakhi jidhkiisii ku hadhin in lagu shabahaa arrinka noocaas waa baciid oo wax ma ku hadhayaa maya saasoo kale aan markaa salaaduna waxba u reebin culamada qaar baa saa yidhi laakiin sida dee markaa uun jumhuurku mareen waa sida hore rawahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey alhamru bifatxi alghayn almucjama ghaynka dhibicda leh ee kordhigeedu ku sugan yahay alkaiiru waa biyaha faraha badan le weeye khaas ahaan weli waa biyaha qofka qarinaya hadduu isdhex taago liqaya xadiiska kun iyo koob iyo konton can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rajulan asaaba min imra'atin qublatan cabdullahi bn mascuud waxa uu sheegay ana rajula inin asaaba haleelay min imra'atin qublatan yacni qof dumara ka haleelay dhunkasho uu dhunkaday min imra'atin mise min imra'atin keebaa la odhanayaa ayuhuma min imra'atin mise min amra'atin ya yacnii min waxa weeye marka hore way reeban tahay oo min weeye iltiqaa'u saakinayn baa markaysa waxaan yacni ku dhacay nuunkii oo reeban ayaa xarafka kale ku xigaana wuxuu noqday mid reeban waayo hamsatul wasligu haddaan laga bilaabin lama akhriyo markay caynkaa tahay marna waa la kordhigaa marna waa la hoos dhigaa haddii ali ay ka daba dhacdo oo sukuunka laamka al ku jiraa hadduu markaa daba yaallo jamaahiirulcarab waxay sameeyaan inay kordhigaan oo iltiqaa'u saakiniinka fatxay kaga baxaan marka sukuun kaleo aan sukuunka al ku jira ahayn hadduu markaa ka dambeeyana jamaahiirulcarab waxay kaga baxaan kasro mana sida qur'aanka la akhriyey labadaba marka waxaa la odhanayaa min imra'atin baa laodhanaya min imra'atin marka nuunka hoos dhig baa la ahrinaya hadda marka sukuun ka dambeeya kii al maaha saas aawadee lama kordhigaa waa la hoos dhigaya laakiin markay ali daba taallo waa la kordhigayaa wa min annaasi man yaquulu wa min innaasi laodhan maayo wa min annaasi baa laodhanaya fatxa markaa lagaga baxaya waa markay ali daba taalo ya laakiin markayna al ahayne sukuun kale daba yaallo waa la hoos dhigaya saas waa sida jamaahiiru carab ugu hadleen qur-aankana la akhriyey laakiin bacdu qabaa'il carab sida kalena mid walba waa sameeyeen sida kale lafteeda yacni waxa weeye qabaa'isha carbeed qaarkood ayaa markaa mid walba sida kale maray laakiin qur'aanka sidaas ayaa la akhriyaa mashhuurka ahaa ee jamaahiirulcarab ugu hadlay waayahay ana rajulan asaaba min imra'atin qiblatan ninbaa wuxuu ka haleelay ka asiibay oo ka haleelay min imra'atin qof dumara qublatan dhunkasho yacni waa gabadh ajnabiyada ayuu dhunkaday faata anabiya sala allahu alayh wasalam ninkii wuxuu is ogaaday inuu dembaabay dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa u yimi qofka dumara male waxbay doonaysa inay ka iibsato deedna wuxuu yidhi halkan bay taallaa soo soco oo deedna horu u soo waday dabeedna markaasu waxaweyaan markaa u dhunkaday lakiin halkaa uma dhaafin faata anabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu u yimi fa ahbarahu waa uga warramay faanzla allahu tacala allah wuxuu soo dejiyey waaqim isalaata طarafay الnahaari wa zulafan min alleyl waaqim isalaata salaadda oog oo salaaddii taag darafay nahaari labada dacale maalinta salaadda taag oo sidee taag ula kaalay wa zulafan min alleyl yacnii qaybo habeenkii ka mida ama saacada habeenkii ka midana ee salaaddii markaa taago og ina wanaagyaalku yudhibna waxay tagsiinayaan asayi'aati xumaanahay tegsiinayaan waxyaalaha khayraadka marka la sameeyo dembiyadii ayay masaxayaan oo tirtirayaan fa qaala arajulu ninkii baa waxau yidhi aliya haadaa maanay ii sugnaatay kani yacnii maanay gaarnimadeeda igu sugnaatay oo aayaddan eh, ay igu soo degtay oo fadiiladaa anaa laysiiyey miya oo laygaga dhaafay uun dembiga qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lijamiici ummatii kullihim wuxuu u sugnaaday ummaddaydoo dhan kulligeed buu u sugnaaday yacnii keligaa kuma gaar aha ummaddoo dhammi hadday xasanaad la timaaddo ummatulijaaba cid ka mida ah hadday xasanaad la timaaddo wanaagyaal samayso dembiyadaa laga tirtiraya lagaga baabi'inaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sabab nusuulkii ay ku soo degtay aayaddan waaqim isalaata tarafay innahaari wa zulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aat waana nooca markaas sababnuzuulka nooca sariixa weeye oo xadiisku wuxuu tilmaamayaa markii ninkaasi nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo ficilkaa sameeyey oo dabeedna arrinkii nebiga uga warramay ayaa fa anzala allaahu tacaala fa inta la geliye anzala la raaciyey marka fa'dina waxay faa'iidaynaysaa dee tartiib iyo tacqiib bay faa'iidaynaysa marka waxaa laga qaadanayaa sababta markaa qisadaa inay ku soo degtay sababta qisada inay ku soo degtaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska in waxa weeye markaa qof dumaro ajnabiyada in la dhunkadaa inay tahay dembi inay tahay laga qaadanaya dembi inay tahay ayaa laga qaadanaya sayi'a tahay waa bannaanayn waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya in xasanaadkii iyo wanaagyaalka lagu tagsiinaayo sayi'aadka iyo dembiyada marka aayaddan waxay tilmaamaysaa xasanaadkaba kuma gaaraho keliya salaadda salaaduna xasanaadkay ka mid tahay waana min afdal alxasanaat xasanaadka waxyaalaha ugu fadliga badan bay ka mid tahay laakiin xasanaad oo dhan baa xumaanaha tagsiinaaya salaaduhuna waa ka mid salaadihina waa ka mid waxaa kaloo marka xadiidka laga qaadanaya ee sababu nusuulku inaanu faa'iidaynayn xukunku inuu ku gaar yahay shakhsigu ku soo dego oo qaacidaday culammadu yidhaahdaan alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab xadiidkani daliil buu u yahay yacnii aayaddii sabab bay lahayd qisada ninkaasay ku soo degto u sabab ahayd haddana maca daalik xukunku kuma gaar noqon isaga alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelin waxa leh oo la ictibaarinayaa lafdiga caamnimadiisae sababta gaarnimadeeda ma aha xukunkii wuxuu noqday xukun caam ah aliya haada qaala lijamiici ummatii kullihim taasna waxa weye waa laga qaadanaya haddii sababnuzuulkii xukunku aanu ku gaar noqonayn maxaa faa'iidada sababnuzuulka ku jiraa maxay tahay waxaa la odhanayaa faa'iida waa ku jirtaayo waxaa la yidhaahdaa alcilmu bisaabi yuciinu alcilma bilmusabab sababta in la aqoonsadaa waxay caawinaysaa musababkii in la garanaayo oo la fahmo ayaa ka imanaysa oo macnihii bay markaa waadixinaysaa caddaynaysa waxay kaloo caddaynaysaa sababtan marka wax kaloo laga saaraba sabab nusuulka inaan laga saaray sababta marka waxa weeye aayaddu ku soo degtay sababta xadiisku ku soo arooray shay kaloo ka baxaba yacni isaga inaan laga saarayn oo aanu ka baxayn waxaa la yidhahdaa sababu nuzuul ama sabab lwuruud waa qaciyu dukhuul sababu nuzuuli qaciyu dukhuuli fi laaya wakada sababu wuruud alxadiis sababu wuruudka xadiiska ku soo aroorayna waa saas kale marka sababu nusuulku inuu aayadda soo gudagelaayaa waa qaci bimacnaa marnaba kama baaqan karo oo danni maaha wajzin biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibii waa ka odhanaya saaxibulmaraaqi yacni jasmi oo qaci oo goo yacni markaa sababu nusuulku inuu soo gudagelayo markaa jasmi oo qaci warwi can ilimaami dannan tusibii imaam maalik laakiin waxa danni ka wariye waxaad tidhahdaa sababu nusuulku waa danniyu dukhuul fi laaya cinda maalik laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inuu qaciyu dukhuul yahay oo sidaas aawoodee marnaba aan laga saari karin marnaba aanu ka baaqan karin ayaa jamaahiiru ahlicilmi ay markaa qabaan saas yada ah weeyaan fawaa'idda kale ku sugan waxaa ka mid ah haddii marka waxa weeye cumuumka laga baajiyo yacni nooca sababta marka cumuumku u dhacaya oo cumuumku marna wuxuu noqdaa alcumuum bixasabi lafdihi marna wuxuu bixasabi nawci sabab ya sababta nooceeda ayuu marna cumuumku noqdaa oo sababtaayo wixii la noocay caam ku tahay baa la yidhaha shaqsi kuma gaar noqoto markaa adiladu hadda maaragta yacani lafdigeedu iyadoo caam yahay shaqsi kuma gaar noqoto laakiin lafdigeedu markuu caam yahay wuxuu u dhacaa sida qaalibka bixasabi lafdi inuu cumuumku u dhaco yacni lafdigu marka waxa siduu yahay marka ugu dhaco marna waa ka dhacdaa inay ka baaqato bixasabi lafdi inuu cumuumku u dhacee wuxuu u dhacaa daliil kale iyo waxbaa caaridaya oo waxbaa markaa diidaya xaaladda noocaasa in bixasabi lafdi cumuumka lagu xambaaree wuxuu markaana u dhacaa bixasabi nawci sabab nooca sababta in lagu caam yeelo cala sabiili mihaal fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah meel kastoo yacni waxa weeye a u jeesataan halkaas waxaa ku sugan waa hor ilaahay weeye oo markaa qibladii ilaahay halkaasay ku sugan tahay oo waxa weeye markaa qiblo idiin noqonaysa Mm, hor ilaahay meesha jeesataanba yacni markaad eegto lafdiga caamnimadiisa waxaa ka iman karta dee qiblada in loo jeestaa waajib maaha geestuu doonu qofku u jeesan karaa bixasabi lafdi haddii lagu socdo laakiin adilada kale qiblada ka dhigaysa waajib in loo jeesto tilmaamaysa marka adiladaa la eego fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam yacni adiladaa kale marka la eego in lagu xambaaro xaalat ikhtiyaar in meeshii la doono eh, faral iyo sunnaba loola jeesan karo oo bixasabi lafdi lagu socdo yacni ma ansaxayso oo adilo kala caaridayso marka cumuumkii muxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab buu noqonaya noocii sababtu ahaa ayuu noqonaya oo haddii marka waxa weeye waxyaalaha la yidhina waxaa ka mida ah, waxay ku soo degtay yacni marka safar la yahay salaadihii sunnaha ahaa waxay kale ku soo degtaa la yidhi waxa weeye qibladii iyadoo la garan waayey marka waxa weye ashyaada ayo wixii la mida lagu xambaari marka waxaa la odhanayaa dadkii safarka ahaa sunnihii inay markaa geestay doonaan u tukan karaan qofkii qiblada garan waayey markuu ijtihaado meeshuu u badiyey qibladu inay tahay inuu tukado qofkii awoodi kari waayey ee markaysaga qiblada inuu jeesto kari kari waayey sida cadowwaaba qabtay oo xidhay oo markaasu dabeedna gees buu u xidhan yahay ma awoodi karo yani waxaa la odhanaya fa aynamaa tuwalluu fasama wajh allah yani saasaa la odhanaya waa miaal ala sabiil miaal wey marka cala kulli xaal fawaa'id baa ku jira asbaab nuzuulka markaa in la bartay asbaabulwuruudka aayaadka waxa la asbaab nuzuul waana lagu itlaaqi karaa axaadiista laftooda asbaab nuzuul waayo sunnadu inay munazalo tahay ayaa markaa saxiixoo qur'aanka laga deliishaday wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma marka labadaba sababu nuzuul in la yidhaahdo yani waxa weeye dhibi kuma sugnaa laakiin tacbiirka culammadu badiba u isticmaalaan axaadiista sababulwuruud bay yidhahdaan sababulwuruud ayay markaa ka cabiraan laakiin mushkila male haddii lagu cabiraayo sabab nuzuul lagu cabirayo axaadiista marka xaggoodaba waayo sunnadu waa munazala sida waxa weeye marka qur'aanku waa munazal u yahay waa waxyi waayah asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam ruux haddii shay fadiilaa ama manqabaa ama wanaaga loo sheego way magacaabi jireen si ay fadligiisa u shaaciyaan haddii ruuxa wax markaa maslaba ah ama naqsi ku jiro ama xumaani ay ka dhacdo way asturi jireen oo may magacaabi jireen taasina waxay ka mid tahay fadaa'isha saxaabaday ka mid ahayd oo marka waxa weeye shaygu uu yahay shay fadiila ama manqaba ama wanaaga ah qofkii way tanwiihin jireenoo waa sheegi jireenoo hebel bay ka dhacdo hebel baa caynkaas oo hebel baa saa lagu yidhi oo yacni waxa weeye si ay marka fadligiisa u sheegaan ayay marka waxay u magacaabi jireen laakiin shaygu hadduu yahay shay ama dembiya ama nuqsaana ama marka waxa weeyaan yani yani maslaba ku jirto ya xaalka noocaasa waa xil qarin jireen waxay ku camalfalayeen man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira ruux muslima qofka asturaa ilaahay if iyo aakhiraba waa asturaa markaa saas aawadeeda gabadhan iyo ninkan lama magacaabin waa loo xil qarinayey yacni halkanoo keliyana maahe mawaadic badan bay soo aroortay haddii marmarka qaarkood la yidhaahdo sawta markaa waxawe halkaasoo kale ashyaada qaar la magacaabay waxaa la odhanaya waa cala sabiili nudra hadday dhacdayba waxaweye si naadira wax u dhacay wey laakiin haaliban say samayn jireen saxaabada nebigu sala allahu alay wasalam saasay ahayd marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal waxyaalaha marka waxa weeyaan dadka weliba ahlulfadaa'ilka dadku waa kala duwan yihin mogti dadna waa dad ahlulfadli ah oo mar ay ka yara xumaatay dadna waa ruux dee markaa aan sidaas ahayn laysa bidaak ya aqiilu dawi lhayaati casaraatihim yani waxa weeye ka saabiya oo bimacnaa ka qalleeya ama ka dhaafa yacni waxa weeyaan dadka yani u saaxiibka ah yani hay-aadkiiyo sharafta u saaxiibka ah dhacdhacooda ay wakhtiyada qaarkood ka yara xumaanayso yani marka ka saabiya ama waxa weeyaan markaa yani marka waxa weyaan uga tura marka inaa yani waxa waxaweya nashrisaan oo faafisaan yani uxilqariya yani saasoo kale laakiin ruux hadduu markaa saas aanu ahayn oo aanu ahayn dadkii dawil hay-aati xadiisku sheegaayey ee uu yahay ruux dee caadaysta ah hadduu yahay iyada waxa weeye ama marka xumaantii muujisanaya oo la jahraaya xaalka noocaas ah yani waxa weeye in markaa la sheego isagu waa ka duwan tahay saas aawadeed baa dadkii kiibada lagu banneeyey uu ka mid ahaa mujaahirku ruuxa markaa mujaaharo la samaynaya dembiyada wuxuu ka mid ahaa dadkii la banneeyey marka waxa weeye khiibadooda ama xantooda la banneeyey laga reebay noocaasuu ka mid aha xadiidka eh, kun iyo labiyo konton wa abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abu hureyra wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumucatu ila aljumuca yacni jumcada in la tukado ilaa jumcada kale ee eh, inta udhaxaysa kafaaratun limaa baynahun waxay markaa kafaara gud u tahay iyo dembi daadin wixii u dhexeeya kafaara bimacnaa mukafira mid dembiyada daadinaysa oo qofkii markaa dembigii ka markaa daadinaysa lima baynahunna wixii udhexeeya salaadaha iyo wixii jumco ilaa ka jumce udhexeeya ayaa haddii labada jumcaba ruuxu tukado dembiyadii ay ka daadinaysa maa lam tugsha alkabaa'ir intaan kabaa'irta marka waxaa la daboolin bimacnaa lagu dhicin kabaa'irta dembiyada kabaa'irta intaan lagu dhicin salaadaha iyo jumcada iyoba markaysaa lagu dhaafaya oo dembiyadii laga daadinaya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa salaada shanta haddii la tukado waxa qaladada u dhexeeya ee dembiyadii iyo sakhaa'irta udhexaysa in lagu dhaafay jumcada iyo jumcada kale labadaba haddii la tukado inta u dhaxaysa dhacdhacii iyo dembiyadii ka dhacay iyo sakhaa'irtii ka dhacay in lagaga dhaafayo in laga daadinayo qaydka maxaa lagu xidhay maa lam tuqsha alkabaa'ir riwaayo kalena maxay sheegaysaa ida ijtunibat ilkabaa'ir waa goorma waa haddii dembiyada kabaa'irtaa laga dheeraado dembiyada kabaa'irtaa marka laga dheeraadana in ruuxa laga dhaafayo dembiyada waa laynoo sheegay aayaddaabaa sheegaysa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaa ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhawna canhu wixii laydinka reebay kuwooda waaweyn haddaa ka fogaataan oo ka dheeraataan waxaanu idinka dhaafaynaa sayi'aadkiinna kale iyo dembiyadiinna kaleanu idinka dhaafayna marka kabaa'irtu iyagu shani gaaray leeyihiin dembigoodu waa weyn yahay kabaa'irtuna waxay ka mid tahay waxyaalaha naarta lagu galo wakadaa sakaa'irta haddii la farabadsado oo la daa'imo oo la israarana iyaguna qofka waa ku biiraano jamaahiirtu waxay yidhaahdaan sakaa'irtii haddii la daa'imo waxay noqdaan kabiiray noqdaan kabiiro ayay noqdaan marka dee ashyaa badan baa kabaa'irtii soo gelayo dee waa iska khatar baynu ku jiraa yaa xantii baa kabiira ah beentii baa kabiira ah caydii baa kabiira ah yacni waxa weya waxyaalaha maaratay yani hadalka arrinka ku saabsan saynu isaga ilaalinaa waa iska adagta ya sida la ysaga ilaaliyaa waa adagta waxay u baahan tahay markaysa markaa waxaan yani aad iyo aad in laysu dhowro marka tan aynu khatar ugu jiraa khatar aynu ugu jiraa iyadoo masjidkii lagu jiraa laga yaabaa in markaysa marka waxyaalaha qaarkood dee lasoo qaado oo ama ay xan noqoto oo marka halkaa ay wax soo galaan sheekh culammadii hore ka mid a ah ayaa waxaa laga soo naqliya waxaan ku nadray ama ku ballanqaaday mar kastoo xani iga dhacdo inaan soomo maalin inaan soomo adaba mar kasta dabeedna waxaan samayn jiray buu yidhi waana xantina waa iga dhici jirtay soonkana waa soomi jiray buuhi xantii walba maalin baan ka soomi jiri kagama reebtoomin soonkaas markii dambaan haddana waxa weye waa iska dayn kari weyda maxaad samaysaa waa sheekh culammadii hore ka mid a ah. dabeedna markaasaan haddana waxaan ku nadray buuhi mar kastoo aan waxanto inaan sadaqad bixiyo sadaqadu cayimay wuxuu idhi lixubbi bilmaal jacaylkaan maalka jeclahay daraaddeed xantii waa iska daayey buui ya waa faqrigaa iska badnaa moogta iyo gaajada iyo yacni marka xooluhu ma badnayn yani waxa weye dhibaato badan baa jirtay oo xagga markaysa markaa maalka ya yani waxa weeyaan mashaayikh badani dee waxa weeye quudka maalintii may heli jirin quudka maalintii may heli jirin eh, alqaadi cabdilwahaab bakhdaad markuu ka baxay yani waxa weye mashaayikh badan baa sii gelbisay ay yidhahdaan laba boqoloo markaysaa markaa shiikh wax ku dhow iyo arday isugu jira markaasaa markii uu dee waxa lasii sagootiyey ayuu wuxuu hi reer bakhdadow haddaan maalinta xabad kimisa idinka helaayo idinkama tageen xabad kimis haddaan guure dee qof laga yaabo inuu markaysa markaa wuxuu helayaaba ay tahay qaadamadhergaan inuu yahay waa dee ay u taagan tahay inuu dee qado iyo dee inuu wax yar yani markaa inuu cuno markay noqoto xambaa kaa dhacday ee dee markaysa intana waad bixinaysa dee gaajo ku seexo de markuu gaajadii ku seexday gaajadii ku seexday marka dambe maxaa ka imanaya dee waxaweeye markaa waa inaad iska daysi yani meeshayaad kuma caruurin waaya xadiidka kun iyo saddexiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo lixdan wa can cusmaana bni cafaana radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cusmaan waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo maa min imri'in muslimin taxduruhu salaatun maktuuba qof muslimi ma jiro oo ay ku soo xaadirayso salaatun salaad maktuubatun la faral yeelay oo fa yuxsinu wanaajinaya intay ku soo xaadirto wuduu'ahaa weysadeeda wanaajinaya wa khushuucaha iyo khushuucdeeda wanaajinaya wa rukuucaha iyo rukuucdeeda wanaajinaya yacnii qof muslima ma jiro oo ay salaad faralay ku soo xaadirayso oo wanaajinaya weysadeeda khushuucdeeda rukuucdeeda ilaa kaanat kafaaratan lima qablaha min addunuub inay kafaaro u ahaato mooyaane iyo dembi daadin wixii ka horreeyo dembiye ah maa lam tu'ta kabiirah intaan kabiiro lala iman dembi kabiira aan la samaynin kafaaray u noqonaysaa dembiyadii ka horreeye dhan ayay kafaara u noqonaysaa wadalika addahra kullah wadalika kaa'inun fi dahri kullih wakhtiga dhammaantii bay markaa sida ahaatay dahrana waxa weyaan waxaa lagu nasbiyey darafnimo ayaa lagu nasbiyey ay fi dahri yani wakhtigo dhanna saasoo kale ahaatay wadalika kaasi kaa'inun addahra addahra ay kaa'inun fi dahri yani wakhtiga gudihiisa ay ahaatay wakhtiga gudihiisa ayay ahaatay kullahu dhammaantii markuu kor dhigan yahay sidaad u daynaysa laakiin markaad dee fii keento inaad hoos dhigtay noqonayso dalika dahra kullah rawahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu la mid yahay xadiiskii hore ayuu la mid yahay laakiin wuxuu inoo kordhinayaa salaad waliba inaanay ahayn ta dembiyada daadinaysa waa maxay waa salaad la wanaajiyo aad loogu dadaalay oo weysadeedii yacni marka iyo khushuucdeedii iyo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo arkaanteedii kaleba la wanaajiyo si wanaagsan loo sameeyey ilaa khushuucdii ilaa weysadii salaadda caynkaasaa kafaara dembiyada ka noqonaysa imaha salaad kasta ya marka xagga qalban wa qaalaban daahiran wa baatinan in laga wanaajiya a soo gelaysa taasaa soo gelaysa ee salaaddii haddii la xumeeyo taa lagu heli maayo waxa uu yidhahdaa alcallaamatu ibnuulqayim laba salaadood oo laba qof kala tukadeen ayaa waxaa dhici karta inay u dhaxayso kamaa bayna asamaa'i waalard sida cirka iyo dhulka inta u udhaxayso kale daahirkii muuqaalkii iyagoo ay iskaga mid ka yihiin ayaa haddana waxa weeye si cirkiiyo dhulka inta udhaxayso kale laga yaaba inay isu jiraan labadaas salaadood ya wuxuu yidhahdaa camalladu kuma kala fadli bataan cadadkooda iyo suuraddooda iyo muuqaalkooda waxay ku kala fadli bataan bimaa fi lquluub waxa qalbiyada ku sugan bay ku kala fadli bataan taasay ku kala mudan yihiin xadiis nebi waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen oo tilmaamaya salaad baa qofku markaa uu tukanaya markaasaa waxa weeye eh, aan looga qorayn nuskeed mooyaane yacni maa yuktabu lahu ilaa nisfuha sulusuha rubucuha khumusuha sudusuha subucuha sumuunaha tusucuha eh, cushruha dadka qaarkood toban meeloodoo meel ahaan baa looga qoraya yacni intaasuu kala yimi salaaddii kuma dadaalin khushuucdeedii iyo markiisa marka waxaan yani siday ahayd uma wanaajin uguma dadaalin waxaa laga yaabaa qaarkood dee markaysa waxaan yani salaaddii wuxuu la imanay mujzi waa guda faralkay ka ridaysa ya qadarka ugu yare ee suuragalka midna waxaa laga yaabaa si kaamila dee inuu u sameeyo ula yimaado dee labadii salaadood waa kala tegan yihin wuxuu tusaale u qaatay xadiiskii xadiisu ninkaa nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam saaxibu lbitaaqa dee dembiye fara badan oo aad iyo aad u fara badan ayuu ninkan la yimi waayo sagaal iyo sagaashan waraaqood baa loo keeno mid waliba ay la egtahay ilaa inta ili wax ka aragto sagaal iyo sagaashanka waraaqoodna dembi baa buuxiyey waa daf halkaasay taagan yihin wax xasanaadana waxaa loo keenay yacni markaa warqaddaa yar ay ku qoran tahay shahaadataanku ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah intaasaa loo keenay markaase haddana shahaadataankiisiiba cuslaado waxaasoo dembiyaa ka cuslaaday waxaanu odhanayaa ibnuqayim muslimiinta qof waliba warqaddan oo kale waa leeyihi haddana qaar fara badan sayi'aadkooda intay cuslaadaan bay naarta gelayaan markaasaa naarta laga soo bixinaya iyagoo dhixiloobay haddamaalta qaar baa laga yaabaa ah, yani marka hadda kan shahaadataan keliyuu la yimiye inuu waxa weeye markaa aad u shahaadataanka ugu celceliya xasanaad kalena u leeyihi qaar baa markiisaa salaadii jiray oo tukan jiray yani kan hadda salaad looma sheegin waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen waxaa laga yaabaa in markaysa marka waxa uu ku dhawaaqay yani aakhirkii inuu markaysa marka waxan yani ku dhawaaqay oo shahaadadani marka ay dambaysay shahaadadani ay markaa dambaysay kollay markaa mid soo islaamay markiian eh, yani uu dhimanayo nin soo islaamay maaha aha waayo dembiyadina ma sugnaadeen way ka markaa baabi'i lahaayeen ya oo waxa weeye alislaamu yajubu maa qablah islaamnimadu wixii ka horreeyey waa dumisaa ya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf qur'aanka iyo xadiiskaiyo ijmaacuba waxay ku yimaadeen haddii qofku marka waxa weye uu toobad keeno islaamo in wax alle wixii dembiyey markaysaa ay ka hadhayaan marka ruux markan islaamay maaha aha waa ruux marka waxa muslim ahaa ruux muslim ahaa weeyaan laakiin waxa weeye isagoo dee muslima oo dembiyadii aan ka toobad keenin baa waxaa dhici kartaa in waxa weeye aakhira kelima inay marka ahayd horena marka asalkii islaamnimadu mudday ugu sugnaaday culamada qaarkood waxay awqaatu alfataraat baa lagu xambaaraya waxa laga yaabaa salaad iyo soon iyo inay ku waajib yihiin inaanu garanayn laakiin dembiye uu garanayay inay dembiye yihiin inuu ku dhacay allahu aclam calaa kulli xaal mawdicu shaahid waxaan u jeednaa yacni qofku eh, xasanaadka la sameeyaa muuqaalka keliya laga eegi maaye waxay ku sugan tahay qalbiyada waxa ku sugan ya maa sabaqahum abu bakrin bikasiiri salaatin walaa sawmin ya yacni abubakar saxaabada kagama hormarin salaad badan iyo soom badan ee shay qalbigiisa marka waxaa ku degey ayuu kaga hormaray oo kaga fadli batay waxaa laga yaabaa suurada saxaabada qaarkood camallada qaarkood daahiran ka badsaday inay jiraan ya yani marka fii bacdi alaxyaan waa dhici kartaa abubakar waa camal badna waxaad ka garan kartaa markiisa waa yani nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi yani waxaweye maantaya wax sadaqadaystay oo abubakar yidhi aniga maantaya janaase raacay oo abubakar yidhi aniga maantayaa soomay oo abubakar yidhi aniga maantayaa qof xanuunsanaya soo booqday oo abubakar yidhi aniga ya oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kuma kulanto afartaasi maalin inuu markaa jannada gala mooyaane iyadaanu xadiidkaa ogayn ayaa haddana waxay ku tusinaysaa siduu ugu dadaalaya khayrka taasay ku tusinaysaa baabka boqol iyo siddeed iyo siddeetan baabu fadli salaati subxi waalcasri wuxuu u baab yahay salaadda subax iyo salaadda casar fadligoodu u baab yahay xadiidka kun iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo lixdan can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal man sala albardayni dakhala aljanna man salla albardayni ku kastoo labada qabqabow tukada bimacnaa subaxa iyo casarka tukada dakhala aljanna jannaduu gelaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay albardaani bardaanku alsubxu waalcasru waa subaxa iyo casarka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga salaadda subax iyo salaadda casar ay leeyihiin salaadaha kale waa ka fadli badan yihiin salaadahana waxaa ugu fadli badan salaadda casar waa asalaat alwustaa waa salaaddii fadliga badnayd culammadu aqwaal bay ka leeyihiin salaatulwustaa kala duduwan ahlucilmiga qaarkood ba mid ku sheegeen qaar subaxa ku sheega qaar cishaa ku sheega qaar duhurka ku sheega yacni waxa weeyaan laakiin sida saxiixi waxa weeyaan waa inuu salaadda casrayta xaafiduu cala alsalawaati wasalaati alwustaa yacni salaadaha ilaaliya salaadda fadliga badanna ilaaliya ama salaadda dhexdhexaysana ilaaliya marka salaat lcasri salaadaha waa ka fadli badan tahay min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara shay guud lagu cadfaya salaadihii ilaaliya oo salaadda casarna ilaaliya bimacnaa si gaara iyada usii ilaaliya marka ilaalinta salaadda casar laba goor baa la amra mar salaadaha la ilaalinayay ku jirtaa xaafiduu cala asalawaat marna gaar baa loo sheegay wasalaati alwusta ya yacni markaa salaadda yacni markaa fadliga badan ee casarkana ilaaliya marka waa afdal salawaat waayo nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka shaqaluuna can salaati alwusta salaati alcasri waxay naga mashquuliyeen salaaddii salaatulwusta la odhan jiray salaaddii casr bay naga mashquuliyeen nabigaasaa ku fasiray mala'a allaahu ajwaafahum aw buyuutahum naara wa fii lafdin qubuurahum ilaahay marka waxa weeye uurkooda iyo guryahooda ha ka buuxiyo ama uurkooda iyo qalbiyadoodaba ha ka buuxiyo markaa naar ha ka buuxiye godkii markaa khandaqa qoditaankii la qodaayey markii laysku ilaaway oo salaaddii casar lagu ilaawey mashquulkii lagu mashquulsanaa dee gaalada u sababahay waayo godka in la qodo maxaa keenay waxaa keenay waxa weeye tab la doonaayo markaysaa in layskaga daafaco gaaladii isa soo bahaysatay ee tirada badnayd gaaladii marka isa soo bahaysatay ee tirada badnayd waxay ahayd farsamo iyo tab layskaga daafacayay ahayd alxarbu khudca yagaana dee sabab u ahaa saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadii casr bay naga mashquuliyeen marka salaatu lcasri waa afdal salawaat ya waa salaadda ugu fadliga badan saas aawoodee xadiis eh, saxiixa ku soo arooray wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadda casr ummadii horaa la faray dabeedna waa dayaceen idinkana waa laydin faray marka kii la yimaada ajarkiisuu laba goor leeyey salaatulcasri fadligeedu waa khaas fadli weyn bay markaa gaar u leedahay ya fadli weyn bay markaa leedahay marka salaadda subax iyo salaadda casar ruuxa markaa tukadaa jannadu geliya macnaheedu ma aha kuwa kale ka taga ee waxaa looga jeedaa labadan si gaara ah in loogu sii dadaala laga tilmaamaya hmm. hadduu yidhahdo inta kale waa iska daynayaayo markaysaga saddexda kale anugu labadanun baan tukanaya soo xadiisku ma odhan man salla albardayn dakhala aljanna waa fahm qaldan baa la odhanaya waa fahm qaldan loogama jeedo caynkaas in kuwa kale laga tegaayo marka muraadku ma ah shatni marka waxa daliil yani marka adilada ka mid a qofku inuu qabsado waxa kale ka tago ma aha waa inuu adilada markaysa marka wada qaataa ya idkhuluu fi silmi kaafa bibacd bibacdi wa takfuruuna bibacd marka waxa weeye saas weeye oo maxaa bardaan loo yidhi salaada casar haddii la eego laga qabow oo wakhtiga dacishuu waa ka qabow yahay wakhtiga casarka maxaa bardaan loogu magacaabay labada wakhtiba waa laba waqti oo hurda ah hurdadu waa nooc bardiya ah. ya taqliibna waa aqbali kartaa maadaama subax uu qabow yahay casarkana lagu daray baabu taqliib laakiin calaa kulli xaal inay labaduu awqaad hurdo yihiin oo laga yaabo markaysa marka waxaan yani casarkii dee inuu soo galo casarka hortii in la yaro seexdo ay dhici karto dadkii hurdadii la tegi karto subaxiina markaysaa wakhti hurdo ay tahay oo soo dhowaadkii qofkii marka dee uu hurdo yani waxaway hurdadiina ay macaan tahay qofkii inuu xoogaa sii jeclaysaa dhici karta wayse sii nabad markaa sidaasaa fadli gaara loogu sheegay xufat iljannatu bilmakaarih hurdo macaan baa laga kacayaa markaasaa loo kacayaa cibaadadaa loo kacaya biyo qabow la ismarinaya wahaakada jamaacadii lagu dadaalayaa oo la imanayaa yani dadka markaa dadaalkoodii sii badan yahay xadiidka kun iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afariyo lixdan wa can abi zuhayrin cumaarata bni ruwayba radia allaahu canh qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cumaara wuxuu yidhi saxaabiga la yidhaahdaa waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo lan yalija annaara axadun sallaa qabla tuluuci ashamsi wa qabla ghuruubiha lan yalija annaara naarta geli maayo axadun qof naarta geli maayo sallaa qabla tuluuci ashamsi wa qabla ghuruubiha qofkaasoo sallaa tukaday ka sifee axadka qofkaasoo sallaa tukaday qabla tuluuci shamsi qoraxdu intaynay soo bixin ka hor yani salaaddii subax tukaday wa qabla ghuruubiha iyo qoraxdu intaynay dhicin ka hor salaaddii casrna tukaday yacni wuxuu u jeedaa alfajra waalcasra wuxuu u jeedaa salaada subax iyo salaadda casar ruux labadaas salaadoo tukaday naar geli maayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa fadliga marka ay leedahay salaadda casar iyo salaadda subax ayuu xadiiskani tilmaamaya iyo ruuxa markaa labadaas yacni markaa la yimaadaa inaanu naar gelin xadiis kale muxuu sheegaya in janno lagu gelaayo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa naartiiba inuu ka caagan yaho naarta aanu gelin hadduu labadaa salaadood tukado loogamana jeedo wixii kale inuu ka tegaayo muraadku maaha waayo salaadaha faralka ah haddii waxa weeye kuwa kale laga tago dee kuwa kale naar lagu gelaya kuwa kalea naar lagu gelaya marka fadliga ay leeyihiin salaadda subax iyo salaadda casar baa laga qaadanaya naarta waxyaalaha lagaga badbaaday inay ka mid yihiin xadiiska kun iyo lixyo konton waa can jundub ibni sufyaana radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man salla asubxa fahuwa fii dimmati illaah jundub ibnu sufyaan jundub iyo jundab daalka in la kordhigayo in la godo labadaba waa la yidhaahdaa sufyaanna waa muhallathu siin kordhig iyo godaal iyo hoosdhigba intuba ku bannaanyay ha yeeshee dammada ayaa ha yeeshee godaalka ayaa markaysaa markaa mashhuur oo caana lakin waa muhallat jundub ibnu sufyaan waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi man salla subxa ku kastoo tukada salaada subax fahuwa fii dimmati illaah ilaahay ballankiisa iyo cahdigiisu ku sugan yahay ilaahay ballankiisa iyo cahdigiisa ayuu ku sugan yahay fandur yabna aadam eegoo u fiirso ina aadamow laa yatlubannaka allaahu min dimmatii bishay ilaahay yaanu kaa doonin laa yatlubannaka allaahu allah yaanu kaa doonin oo yaanu kaa doonin oo yaanu kaa doonin min dimmatii ballankiisii bishayin shay sababtiisa yaanu kaaga doonin rawaahu muslim muslim baa soo wariyey saxiixiisii ku soo wariyey xadiiskan hore in soo marray laba goore hore in soo marray kanna waa markii saddexaad wuxuu tilmaamayaa xadiisku ruuxa markaa salaadda subax tukadaa ilaahay ammaankiisa iyo ilaalintiisa iyo dimmadiisu ku sugan yahay hadduu si wanaagsan salaadda subax u tukado marka ilaahay yaanu markaa dimmadiisa iyo ammaankiisaoo meel lagaga dhacay yaanu marka waxabay arrinkaa kaa doonin oo maxaad marka waxa cidda ammaankayga ku jirtaa aad ugu xadgudubtay yaanu ku odhan laba siyoodoo kala duwan baa loo fasiraye culamada qaarkood waxay yidhahaan waxaa loo jeedaa qof salaaddii subax tukaday ha ku tacadiyo ilahay ammaankiisii ku sugan yihi marka ammaankiisii mar hadduu ku sugan yahay haddaad ku xadgudubtood wax yeesho dee ilaahay baa ku qabsanaya oo cidda ammaankayga ku jirtaa saaad ugu xadgudubto wax u yeeshay saa waa loo fasira waxaa kaloo loo fasira in qofka laga tilmaamaayo yacni dembi ha la imanin yacni ammaankii uu ilaahay kaa qaato yacni dembi kuu sababa inuu ilaahay ammaankiisii kaala noqdo ha la imanin waa laba tafsiiroo kala duwan culamada qaarna waxay u fasireen ruuxa salaadda subax tukaday ammaan ilaahay buu ku joogaa iyo dimme ilaahay buu ku sugan yahay marka waxabay adigu ha ku xadgudbina iska ilaali haddii aad ku xadgudubto ilaahay baa ku qabsanaya ciqaabta ilaahay baad khatar u tahay khatar ya sabo haddii cidi cid magangeliso cidda u dhaafta maxaa laga filaya ciddaasna ay awood badanta ya walilahi almasalu aclaa qof awood badan oo markaysa marka waxaan yani xoog leh oo ciidan haysta ayaa yidhi ciddaasaa ii magana qof baa iska soo socday oo ciddii markaysa marka ayuu yaa ku xadgudbay wuxuu doono ku sameeyey maxaa laga filayaa markaysaa kii awoodda badnaa dee inuu marka waxa weeye markaa eh, meel in lagaga dhacay oo lagu xadgudbay oo sidaas aawadeed waxaa laga filayaa yacni ciqaab marka khatara inuu marin karo ciddii walilahi almasalu aclaa wejiga labaad wuxuu yahay in laga tilmaamaayo wax kuu sababaya ilaahay ammaankiisii inuu kaala noqdo oo dembi ah ilaa haddaad dembi la timaado kabiira dhex dabaalato adigoo salaaddii subax tukaday ammaankii ilahay sidii ugu joogi mayse wax kuu sababaya inuu ilaahay ammaankiisii kaala noqdo ha la imanin ee isilaali si ammaanku kuugu sugnaado aad ugu jirto xadiiska kun iyo toddobiyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar yatacaaqabuuna waxa iscidhbinaya oo kala dambaynaya fiikum idinka dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii ku sugan wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari maalintii ku sugan ayaa isaga kiin dambaynaya waa gaadh isbeddelayoo kale qolna maalintii bay joogtaa qolna joogtaa wayajtamicuuna waxay kulmayaan fii salaati subxi wa salaati alcasri ama wayajtamicuuna waxay kulmayaan fii salaati alfajri wa salaati alcasri waa isla macne salaadda subax iyo salaadda casar bay kulmayaan malaa'igtu say u kulmayaan dee gaadhkii markuu isbeddelaayo qoladii horeo joogta ayaa qoladii kale imanaysa dee marka waxa weeye salaaddaa labadiiba waxa weeye qolo tegaysa iyo qolo soo degaysaaba way ku kulmayaan labadii qole malaa'igtu baa ku kulmayaan uma yacruju aladiina baatuu fiikum intaa dabadeed waxaa markaa samada koraya oo sare u kacaya kuwii markaa dhexdiinna ku beriyey yacnii kuwii xalay markaa joogay ee malaa'igta ahaa ayaa dabeed markaa samada korayoo tegaya fa yas'aluhum allahu allah baa weydiinaya oo su'aalaya wa huwa aclamu bihim wuxuu weydiinayaa isagoo allah u aqoon badan yahay oo cid walba uga aqoon badan yahu allah weydiinaya kayfa taraktum cibaadii saa kaga timaadeen oo kaga soo tagteen addoomadaydii ya addoommadaydii mu'miniinta ahaa cubuudiyadu waa cubuudiya khaasa ahluliimaan baa loo jeeda addoommo mu'miniina saa kaga timaadeen fa yaquuluuna waxay odhanayaan taraknaahum wahum yusalluun waxaanu ka tagnay wahum yusalluun walxaal hum yagu yusalluuna ay tukanayaan walxaal hum yagu yusalluuna ay tukanayaan baannu ka nimi wa aataynaahum waannu tagnay wahum yusalluun walxaal hum yagu yusalluuna ay tukanayaan iyagoo tukanayana waa u tagnay iyagoo tukanayana waa ka nimi muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa malaa'igtii markaa inay iscudbinayso marka xadiiskan yatacaaqabuuna fiikum sida markaa carabi ahaan badnayd waxay ahayd yatacaaqabu fiikum malaa'ikatun oo marka waxa weeye malaa'ikatun faacil laga dhigo dee in markaa calaamadda yacni waxa weeyaan waawga iyo inaan lala haleeshiin aw damiirka iyo alifutaniyaha iyo inaan la haleeshiin ayay ahayd wajarid ilficla ida maa usnida linayn aw jamcin kafaaza shuhada kafaazuu lama yidhaahdo sida haalibka laakiin marro naadiray soo aroortay waa luqadii ay odhan jireen akaluniya albarakiis ibn maalikna wuxuu ka cabiri jiray waa luqadii yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun waa luqadaas marka dee waa luqa kollay jirto oo markaysa markaa waa yani lagu hadlay qur'aankana mawaadicdii markiisa markaa kolley daahirkeedu sidaa inay ku timid tahay waa jiraan wa asaru najwa aladiina alamuu wa asaru najwa aladiina alamuu marka waxaa lagu tawjiihiyaa in la yidhaahdo yani markaa laba siyood in la yidhaahdo waxa weye tacaaqabuuna fiikum waa khabar muqadam ah malaa'ikatunna waa waxaweye mubtade mu'ahara taasi waa tawjiih atawjiih aani waa in la yidhaahdo waawu damiirka faacil ah malaa'ikatunna waxaa laga bedelayaa waaw damiirkaasa laga bedelaya uma camuu wasammuu kaiiru minhum iyaduna waa la iyo wa najwa aladiina dalamuu alwajh athaalis waa in la waa calaamad ee hadda markaysa markaa loogama jeedo in markaa faacili ay tahay waana ka ugu daciifsan mm, adcafu alawjuh waayahay xadiiskan marka wuxuu tilmaamayaa malaa'ig gaaroo isbeddelaysa inay jirto qaarna waxa weeye ay imanayaan casarkii oo dabeedna ilaa subaxa joogayaan qaarna subaxii bay imanayaan ilaa casarkay joogayaan yacni malaa'igtaas yacni waxa waa malaa'ig marka isbeddelaysoo gaadha weeye addoommadiina waxa weeye waa markaa ilaalinayaan wixii aan maqduur ahayna waa ka ilaalinayaan wixii aan loo qadarin waa ka dhowrayaanoo waa ka ilaalinayaan labadaa salaadood bayna isbedelayaan labada salaadood isbedelayaan fadli gaara ah inay leeyihiin laga qaadanaya maxaa looga dooray wakhtigan marka inuu wakhtigani ka mudan yahay awqaaddii kale ayaa laga qaadanaya afdalnimada halkaasaa laga deliishaday baabkan ugu soarooriyey baabkan ugu so xadiidka kun iyo siddeed iyo konton dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo lixdan wa can jariir bni cabdillaahi albajaliy radia allaahu canhu qaala kuna cinda anabiy sala allahu aleyh wasalam jariir ibni cabdillaahi albajali waxau yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalama nebiga agtiisa qaar ku sugan baanu ahayn nebiga agtiisa qaar ku sugan ayaannu ahayn fa nadara ila alqamari leylata albadri nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu eegay oo jallaacay xagga dayaxa habeen markaa dayaxu buuxo oo afar iyo tobnaada ah, ayuu dayaxii jalleeco dayaxa eegay fa qaala waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inakum satarawna rabbakum innakum idinku satarawna waa arki doontaan rabbakum rabbigiin baa arki doontaan kamaa tarawna hada alqamara ay ka ru'yatikum ru'yatan ka ru'yatikum hada alqamar aragti la mida aragtidiinna arkaysaan dayaxaa a arkaysaan aragti la mida xagga waadixnimada kala mida ayaa allah arki doontaan laa tudaammuuna fii ru'yatih laa tudaammuuna isku cidhiidhi maysaan fii ru'yatihi aragga allah arkaysaan isku cidhiidhi maysaan in istatactum anlaa tughlabuu haddaa kari kartaan inaan laydinka gacan sarrayn fii salaatin salaad inaan laydinkaga haalib noqon oo laydinkaga gacan sarrayn oo shaytaan idinkaga haalib noqon siduu idinka habsaaminaayo haddaa kari kartaan salaaddaasoo qabla tuluuci ishamsi qorraxdu intaynay soo bixin ka hor ahaatay wa qabla ghuruubiha iyo qoraxdu intayna dhicin ahaatay fafcaluu sameeya oo sidaa yeela muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin fanadara ila alqamari leylata arbaca cashra riwaayo kale waxaa ku sugnayd dayaxa ayuu nebigu eegay calayhi salaatu wasalaam habeen afariyo tobnaada ayuu dayixi eegay leylata albadri ee waa habeenka dayixu buuxo marka afariyo tobanka iyo shan iyo tobankuba dayixu waa buuxaa marka riwaayadan waxay sii cayimaysaa habeenku inuu afariyo tobnaad ahaa laa tudaammuuna fii ru'yatih miimkoo shidan waa loo soo wariyey miimkoo mukhafafan waa loo soo wariyey laa tudaammuuna waxay noqonaysaa min atadaammi baa laga keenoo aydan isku cidhidhiyayn yacnii qaarkiinna qaarka kale aanu isku dhejinayn yacni mid weliba halkiisu ka arkaya ashyaada qaarkood marka la eegaayo adduunyada waxaynu ku naqaanaa ashyaada qaar baa laysku cidhiidhiyaa xoogaa laysku canqabaa war bal baydhaan eege oo dabeedna markaa laga yaabo dadka inay iscidhiidhiyaan ashyaada qaarkoodna dee iscidhidhi uma baahna dayaxa samada ku sugan eegista la eegayaa ama qoraxda iscidhidhi markaa uma baahna marka min atadaami inay toomiimku shidan yahay iyo laa tudaamuuna fii ru'yatii laydinku dulmin maayo aragga ilaahay arkaysaan oo min addaym baa markaan laga keenay miimku markuu mukhafaf iyo aanu shadnayn waa min addaymi addaymna waa dulmiga bimacnaa waxaa loo jeedaa qaarkiinna qaarka kale ku dulmin maayo laydinku dulmin maayo mughayru siiqana waa u bilaysantay marka laa tudaamuuna laydinkuma dulminayo fii ru'yatii aragga ilaahay arkaysaan laydinku dulmin maayo oo qaarkiin qaarka kale jiidi maayo ma dulminayo waxaa kaloo la soo wariyey laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna afartaa lafdaa loo soo weriyey laa tudaaruuna bimacnaa qaarkiinna qaarka kale dhibi maayo ee aragtida ilaahay arkaysaan isku dhibi maysaan yacni marka waxa weeye ra'du shidin iyo iyadaa shidnayn laa tudaaruunana waxay noqonaysaa laydinkuma dhibaayo waayahay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa laba salaadood nebigu si gaara inuugu booriyey salaadna waa salaadda qorax soobaxa ka horraysa waa salaadda subax salaadna waa salaadda qorax dhaca ka horraysa marka waxaa laga fahmayaa labadaa salaadood ilaalinta la ilaaliye lagu dadaalaa inay ka qayb qaadanayaan qofku markay nasiib weyn inuu ka helo aragga uu ilaahay arkaayo waayo maxaa ka horreeya satarawna rabbakum kama tarawna hada alqamara laa tudaamuuna fii ru'yatih dabeedna maxaa laga sababeeyey fa in istatactum calaaqadii xidhiidhka ka dhexeeya labada waa maxay waxaa ka dhexeeya waxa weeye in laga tilmaamaayo sabab inay u tahay aragga allah la arkaayo oo muuminiintu hoosuu ilaahay arki maayaan labadan salaadood siday u kala ilaaliyaan oo muxaafadadooda iyo ilaalintoodu siday u kala fara badan tahay labadaas salaadood ee berdaanka la yidhaahdo salaatu subxi iyo salaatu alcasri ayaa aragtida ilaahay la arkayana loogu kala nasiib badnaanaya oo loogu kala dheef badnaanaya macnahaasaa laga tilmaamaya marka si gaara waxaa laga qaadanayaa fadliga labadaas salaadood salaadaha kale ka leeyihiin waa laga qaadanayaa daliil bay u tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa inay markaa sabab u tahay yacni marka aragga ilaahay ruuxu marka waxa nasiib weyn inuu ka helo ayaa markaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ilaahay in la arki doono goorta la arki doonana waxaa looga jeedaa aakhira ayaa laga tilmaamaya ama fi dunya ilaahay laguma arko soo jeed oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut waxaa aqoonsataan oo barataan in mid idinka midi ilaahay aanu arkaynin ilaa uu dhinto tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut marka daaru dunyaa soo jeed ilaahay laguma arkayo waan la ysla ogol yahay inaan ilaahay soo jeed lagu arkin fii daari dunyaa nebi maxamed marka laga reebo laysku khilaafay cid kale inayna ilaahay ku arkin soo jeed fii daari dunyaa wa biitifaaqi ahlicilmi laakiin khusuuska nebi maxamed baa laysku khilaafay culammada qaarna sugeen oo yidhaahdeen ilaahay soo jeed waa ku arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam muddadu adduunyada ku noolaa oo culammada qaarkood ay yidhahdeen laba goor buu ilaahay arkay culammada qaarkoodna ilaahay mar buu arkay leylat alisra walmicraaj laakiin sida saxiixa ah waa qowlka odhanaya nebiguna calayhi asalaatu wasalaam ilaahay soo jeed kuma arag fii daari dunya laakiin riyuu ku arkay sida axaadiis kale ku soo aroortay wara'aytu rabbii fii axsani suura xadiiska tilmaamaya waxaa looga jeedaa inuu ru'yo ahaa baa looga jeeda saasaa looga jeeda waatii caaisha ay ka asaxday inay tidhi man zacama ana muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ku kastoo sheegta inuu muxamed rabbigii arkay faqad acdama cala allaahi alfirya waa weyneeyey been abuurku ilaahay ku been abuuranaayo oo been abuur weyn ayuu ilaahay ku been abuurtay hadduu yidhaahdo muxamed rabbigii u arkay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiska caaisha waa min qawliha waxaa kaloo u daliila inaannu markaa waxa weeye arkin oo soo jeed ilaahay ku arag fii daari dunyaa xadiiska abudar ee muslim saxiixa ku soo wariyey hal ra'ayta rabbak qaala nuurun anna araah yacni nuur baa iga teedee saan u arkaa nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ama la weydiiyey rabbigaa ma aragtay deedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nuurun anna araah yacni nuur baa iga teeday ee saan u arkaya nuurkaana waxaa looga jeeda nuurulxijaab nuurkii xijaabkaa looga jeeda xadiiska abi muuse sheegayey xijaabuhu nnuura aw innaaru low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhi mantaha ilayhi basaruhu min khalqih marka waa nuurkaa xijaabkaabaa laga tilmaamaya kaasaa looga jeeda riwaayada kalena waxay sheegaysaa xadiiska abidar hal ra'ayta rabbak qaala ra'aytu nuura nuur baan arkay waa nuur lxijaab nuurkaas waa riwaayada kale waxay tilmaantay yani ana araahu ay kayfa araa marka hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay arki lahaa fii daari dunya soo jeed ku arki lahaa waa sheegi lahaa oo si cad buu u sheegi lahaa inuu ilaahay arkay uu u sheegi lahaa oo waxa weeye markaa sidan kuma jawaabeen ee si waadixa oo cad ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegi lahaa ta kale markuu ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wanaaggiisa uu sheegaayey waxaa markaa lagu sheegoo lagu ammaanay inuu aayaadka rabbigii wax ka mida arkay dee hadduu allah markaa arki lahaa allah wuxuu sheegi lahaa inuu allah arkay laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa haddama aragta laakiin maxaa ka ammaan weyn waxaa ka ammaan weynaan lahayd dee ilaahay wuu arkay ya aayaadka rabbi buu arkay iyo rabbi buu arkay dee kale markaa xoog badan kala miisaan weyn marka waxa weeye hadday jiri lahayd yacni waxa weye taasi inay dhacday oonu soo jeed ilaahay ku arkay waa la sheegi lahaa marka taasi waxay caddaynaysaa calaa kulli xaal in marka araggaas ru'yat lcayn inuu ilaahay ku arkay fii daari dunya nebigu calayhi salaatu wasalaam inaynay dhicin ayay markaa daliil u tahay ay ku tusinaysa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen ikhtilaafka saxaabadu wuxuu ku saabsanaa way isku hayeen qalbiga ilaahay ma ka arkay mise kama arkin oo dee muslim saxiixa wuxuu ku soo wariyey inuu markaa ibnu cabbaas yidhi ra'aahu bifu'aadihi maratayn qalbigiisuu laba goor ilaahay ku arkay marka indhihiisu ku arkay ma odhan ya marka riwaayada itlaaqaysa ru'yada wakhasa muxamadan biru'ya waxaa lagu xambaarayaa riwaayada muqayadada yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad ama riwaayada tilmaamaysa indhihiisu ku arkay iyadu waa daciifa siday culammada muxadisiintu ay tilmaameen ma ay asixinoo daciifa weeye labada riwaayo kale ee saxiixaana waa mutlaq iyo muqayad saas weeye axaadiista ku soo aroortay ru'yada ilahay la arkayo way fara badantahy waa xadiis mutawaatira koob iyo soddon saxaabi baa laga soo wariyey in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay muuminiintu inay aakhire ilaahay arki doonaan ama jannada gudaheeda ku arki doonaan ama bannaanka qiyaamada iyagoo ku sugan inay arki doonaan ama iyagoo jannada ku sugan inay arki doonaan marka waa axaadiis mutawaatira weeye aayaadka qur-aankana waa laga deliishaday oo waa lagala baxay marka waxa weeye waa axaadiis mutawaatira oo qaciya weeyaan alcalaamatu qayim kitaabkiisa xaadi alarwaax waa soo arooriyey isagoo riwaayaadka badan ee axaadiistu leedahay yacni mid walba riwaayo keliya kaga kaaftoomay oo haddii saxaabigii laga yaabo intaasoo riwaayo kala duwan in lagaga soo wariyey aanu riwaayatkii wada sheegin ayuu koob iyo soddon saxaabi ka taxay axaadiista ru'yadu ka soo arooriyey taasna waxay caddaynaysaa sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan inay tahay sida xaqa ah oo waxaweeye marka aragtida ilaahay la arki doono fi alaakhira inay tahay mid sugan marka inay tahay satarawna rabbakum laguma fasiri karo in laga tilmaamaayo ru'yadii cilmiga ahayd oo lagama tilmaamaayo qalbiga ayaa ka aqoonsan doontaan aqoon marka xoog badan oo yaqiin ah loogama jeedo saas waayo ru'yada ru'yatulcilmi ama ru'yat alqalbi laba mafcuul bay qaadataa laakiin ru'yada marka waxaa ru'yat albasar hal mafcuul keliyay qaadataa haddana waxaa la siiyey yacni marka isimka keliya ayay nasbisanaysaa rabba ayay nasbisanaysaa bes marka waxay caddaynaysaa inay marka tahay ru'yadu ru'ya basariya inay tahay waxaa kaloo caddaynaya yani tashbiiha ru'yada lagu shabahay ru'yat alqamar dayaxa marka aragga la arkaya waa ru'yat albasar waa aragti isha lagu arkaayo indhaha lagu arkayo weeye marka taasna waxa weeye waa marka way caddaynaysaayo ru'yada maadaama ru'yada lagu shabahay dee labada ru'yo inay isku nooc yihiin ayaa laga qaadanaya mana aha tashbiih ilaaha khaaliqa dayaxa lagu shabahayo noqon mayso waa tashbiihu aru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi labada la arkaayo allah iyo dayaxa layskuma shabihine labada aragtiyoodba xagga wuduux iyo caddaanta la yskaga shabahay riwaayo bukhaarigoo soo aroortay waa jirtaa satarawna rabbakum ciyaana soo aroortay inkastoo culammada qaarkood ay iclaaliyeen haddana bukhaari agtiisa saxiixa ayay tahay saxiixiisna waa ku soo saaray ciyaanana waxay caddaynaysaa tasriixinaysaa waa masdarkii caayana lifaacala alficaal waalmufaacala caayana yucaayinu ciyaanan wa mucaayanatan yacni marka waxay noqonaysaa mid markaa iyaduna sariix ku ah nas baabay ku noqonaysaa taas halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk